bsmi اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamad وعlى آlih وصaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma callamtna وcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim ibn اlxajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllah وxadaثnي الqاsim بن زكريا fي bab الmunfiq والmumsik wuxuu ku saabsan yahay almunfiq qofka wax nafaqeeya wax bixiya wax sadaqaysta iyo wاlmumsiki qofka haya ee nafaqadii iyo waxbixintii ka istaaga ee waxba aan bixinin labadaa qof baa la muqaaranaynaya oo laisbarbergelinayaayo o laisbarbar dhigayaa inay aada u kala fog yihiin darajadooda iyo mansiladooda ilaahay agtiisa qaala waxadaanii alqaasim bnu zakariya qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad qaala xadaanii sulaymaan wahuwa bnu bilaal qaala xadaanii mucaawiyatu bnu abi musaridin can saciid bni yasaar can abi hurayra cabdiraxmaan bnu sakhr addowsi raximah اllahu tacaala waradia allahu canhu saxaabiyun jaliil qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu alcibaadu addoommaha ay waa bariistaan fiihi yowmkaas iyo maalintaa gudaheeda subax waa barye ma jiro ilaa malakaani laba malag baa yanzilaani soo degaya waa subax walba oo waaga uu baryaba laba malag baa soo deg <clears throat> waa shaqada malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u kala khasisay malag walbaba shaqo loo igmaday buu leeyahay oo uuna ka daahaynin ka dibdhacaynin caasinaynin sidii loogu talagalayna uu u gudanayo wamaa minaa ilaa lahu maqaamun macluum malag walbaba wuxuu leeyahay meel macluuma iyo shaqo macluuma iyo maqaab uu lagu og yahay marka waxaa ka mida malaa'igta kuwa hawshoodu ay tahay hadduu waaga baryaba inay dadka la hadlaan <clears throat> laba malag wey marra labalabay u wada socdaan marra halhal weeyaanoo malag keligii baa shaqo loo igmaday mar waa jamaaca iyo koox sida mawdka kuwa qaado oo kale tawafathu rusulunaa buu ilahay leeyahay waa rusul ilaahay uu soo dirayoo malaa'iga geerida iyo moodkay shaqadooda tahay malakulmowd malag la yidhaahdaan u xilsaaranoo u weyn oo mas-uul u ah qaar waa kuwa raximka iyo caloosha ilmaha markuu ku jiro hooyada hal malag baa loo wakaashay oo shaqadiisu ay tahay afar shay inuu qoro qofkaa wuxuu cuni lahaa intuu adduunka ku nool yahay iyo inta cumrigiisa uu yahay iyo wax shaqee uu qaban doono iyo inuu yahay qof ayaan daran ama uu yahay qof ayaan badan shaqiyun aw saciid ayaduna malag baa u xilsaaran malaa'igta shaqooyinka qabta waxaa ka mid ah laba malag oo subax walba soo degaysa yanzilaan cirkaasi iyagu shaqadooda ay degan yihiin malaa'igtu waa samaawi laakiin waxay u soo shaqo tagaan ardada ilaahay baana shaqada u dhiibay ilaahay bayna ku adeecayaan ilaahay baana camalka asaga ah ku addoonsaday <clears throat> maaha dad malaa'igtu wax wax cuna oo wax cabba oo guryo dhista oo shaqo adduun ku mashquulsan ma aha amarka alla unbay subxaana wa tacaala fulinayaan shaqadoodaasayna qabanayaan malakaani laba malag baa yanzilaan soo degi fayaquulu axaduhumaa midkood baa wuxuu leeyahay allaahumma allow acdi waxaad siisaa munfiqan qofka wax nafaqeeye wax bixiya khalafan badel ilaahu sii badel khayr qaba ilaahu sii oo wuxuu baxsaday aakharana khalaf ooga dhigo badel iyo wuxuu wax ka wanaagsan ugu bedel oo janno iyo khayr iyo rido ilaahay ah adduunkana bedel khayr qaba ugu bedelo xoolihiisa u barakeeya oo u geli barako khalafa balaggaa hore waa ducinaya midkii kale asagana jawaabi oo wuxuu leeyahay waa habaartami wayaquulu laakharu kii kalena wuxuu leeyahay allaahuma acti ilaahw waxaad siisaa mumsikan qofka ku dheggan ee haystee waxba bixinaynin wixii xuquuq aha ee lagu lahaa iyo wixii waajibaadahoo maaliyaho xoolo oo lagu lahaa iyo raxmaddii looga baahnaa inuu u naxariisto addoommaha alleh qofka ka istaagay waxaad ugu baddashaa talafan dilitaan itlaaf iyo halaag ka halaag wixiisa ama xisan buu u halaagsamaayaa xoolihii waa baaba'aya ama waa wax iyagaa iska taaganoo wax dheefa iyo wax nafciga uu ku qaba aansan jirin xanuun mooyeene wax kale uu ka faa'iidaymaba jiraba xoolihiisa isagoo marka laga halaagay ayay la mid yihiin hadduuna raaxaba ku haysanin iyo inshiraaxu sadri culimmadu waxay leeyihiin waxyaalaha sacaadada lagu helo iyo qalbiga inuu raaxo dareemo waxaa ka mid a inuu qofku wax la baxo oo wax sadaqaysto oo xuquuqdii lagu lahaa xoolihiisa ka bixiyo wuxuu dareemayaa raaxa qalbigiisibaa xasilaaya qalaqii iyo shooggii baa ka baxaaya wixii wax walbahaarha o dhan baa ka baxaaya raaxuu dareemi marka qofkan asaga ah ee aan waxba bixininna cabiidii buu dareemayaa xoolihiisina barakada laga qaadi mumsikan allaahuma acti sii mumsikan talafa halaag marka waa masale aad iyo aada u culus waxaa nafaqaadkaa waxaa ka mida ah nafaqada reerka ehelka caruurta xuquuqda guud ee laisku leeyahay ee midda gaarka ah intaba way soo wadagelayaan qaala almusanifu raximah llah baabu tarkiib fi sadaqa sadaqadii iyo wax la bixii baa laisku boorinayaa qabla an laa yuujada intaan la helin man qof yaqbaluhaa aqbala qabla an laa yuujad intaan la helin man yaqbaluhaa qof aqbalaba waxaa imaan doonta xilli wax sadaqada kaa qaataba aad weyn doonto ama la weyn doono ninkii u nool <clears throat> xilligaasaa imaan doonta xilligaa intaan la gaarin in wax la bixiyo <clears throat> qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wa ibnu numayr qaala xadaanaa wakiic ibnu ljaraax qaala xadaanaa shucba ibnu lxajaajin xaa waxadaanaa muxamed ibnu muhana alcanazi abu muusa walafdu lah qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfarin gundar qaala xadaanaa shucba bn xajaaj can macbad bn khaarijin qaala samictu xaariata bna wahbin baan maqlo yaquulu leh samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan maqlo yaquulu leh tasaddaquu wax la baxadadow fa yuushiku waxaa dhow alrajulu nin yamshii inuu socdo bisadaqatihi sadaqadiisa nin sadaqadiisii iyo xoolihiisii uu baxsan lahaa la wareegi oo fa yaquulu dhihi alladii midkiibaa wuxuu leeyahay ucdiyahaa loo laacay kii loo laacay layi warhoo qaado sadaqadan yaa wuxuu leeyahay low ji'tanaa haddaad noona imaan lahayd bihaa sadaqadan bilamsi shalay qabiltuha waan aqbali lahaa markaan shalay gaajaysanaa ama faqiirka aan ahaa haddaad ii keeni lahayd waan kaa qaadi lahaaye fa ama alaana haddase falaa xaajata lii bihaa wax xaaja'a iyo wax danoon ka leeyahay ma jirto falaa yajidu heli maayo man yaqbaluhaa qof aqbala warkan marka waa khabar khabarkaana min asaadiq almasduuq rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ka soo fulay waan rumaynaynaa xilligaasaa dhici doona aakhiru zamaanka inay tahay baa laga yaabaa xilliga juuj wamaajuuj intay soo degaan nabiyullaahi ciise calayhi salaam oo jooga kadib ayagii la halaago cirkii ilaahay barakadiisa furo dhulkiina barakadii ilaahay ka soo furo oo hal xabad oo rumaano ah ama midho ah ama muxuu ahaa khimaar ah ay reer dhan wada cunaan hal neef oo irmaanna qaws idil iyo qabiil idil ay caanihiisa dhammayn waayaan xilligaasaa imaan doontuu nabiga noo sheegay sala allahu calayh wasalam asaadiq almasduuq marka xilligaasi wax xoola u baahaba ma jirta waa kow xoolihii intii gacanta lagu hayay baaba tabar loo laayahay waa laba oo wakhtigii soo dhow qiyaamihiibaaba soo dhow calaamaatu saaca alkubraa ayaa marka lagu dhex jiraa juuj masiix dijaal soo deg ciise calayhi salaatu wasalaam soo deg masuuxudijaal buu dilay juuj wamaajuuj baa soo degay waa la baabi'iyey calaamaadkii waaweynaa oo isdaba socdo silsilad ah ayaa markaa isdaba socda marka xoolihii oo taagan baaban dal laga lahaynba nin walba wadnuhu farta ku hayaa marka xilligaasi qofkii dhaha waxbaan sadaqaysani wax sadaqadiisa u baahanba ma jirtaba ama xoolihiiba intay bateenoo nin walbaba u dhargay yaa wax faqiirahoo baahanba uusan jirin oo dadkood buu qofku qari yahay oo xoolo badan leeyahay haddaad wax u lacdo wuu ku cadhoonba oo wuxuu ku leeyahay xaggee u wadaa maanoo kale wax lay ayuu leeyahay marka xilligaasi waa xilli sadaqadii wax kaqaataba la waaya waana runtii musiibo weyn weyn in baab abwaabtii khayrka ka mida uu xidhmo albaab albaabihii khayrka ka mida inuu xidhmo waa arrin musiiba sadaqadaadiiba wax kaa qaataba waad weydayba zakadaadiiba wax kaa qaataba waad weyday albaab dhan oo jannada ah ayaa waxaa la yidhaha baabu sadaqa albaabkii sadaqada albaabka xilligaas marka waa istaagayba wax kaa qaadanna ma leh xilligaa marka intaan la gaarin nasiib baad leedahay wax u baahan xoolahaadaba hadduu jiro oo kugu shukrin oo kugu xamdini oo kuu duceen ood ajir ka heli haddaabad hesho oo dembiga iskaga dhaqdo nasiib buu qofku leeyahay qaala waxadaanaa cabdullaahi bnu baraad alashcariyu wa abu kurayb maxamed ibnu alcalaa alhamadaani qaala waxay yidhahdeen xadaanaa abu usaama xamaad can buraydin can abi burdata can abi muusa alashcariy can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi layaatiyanna laamulqasam wey nuunu tawkiidna waa lagu daray lawallaahi yaatiyanna waxaa imaan doonoo imaan doona calannaasi dadka korkooda waxaa u imaan doona qofkii soo gaadhaba waxaa dhici doonta xilligaas waxay ka mid tahay aayaadka iyo mucjizaadka nabigeenna calayhi salaam lagu ayiday ee tusaaya nebinimadiisa iyo risaaladiisa xaqnimadeeda in wixii hore iyo wixii dambaba uu ka warramayo sala allahu calayh waaalih wasalam layaatiyanna cala annaas dadka waxaa u imaan doona zamaanun xilli yatuufu arajulu ninku uu wareegi fiihi zamankaas gudihiisa wuxuu la wareegi bisadaqati sadaqadiisii buu la wareegayaa min adahabi kaaga daranka waa dahab sadaqadan ma aha sadaqa qiimo yar oon macno yar meehee waa xoolaha anfasu alamwaal wax xoolaha waxaa ugu nafiisan weeye min qadiimi zamaan waxadiifihi ilaa haddadan xoolaha waxaa u qiim badan dahabka dahabkaa u qiim badan marka wuxuu ninka la wareegaayo ee uu ku tuugtamaaya war haleega qaado dahab weeye xoolihii kale iskaba dhaafa uma laa yajidu heli mahayo axaddan qof yaakuduhaa ka qaata minhu xaggiisa axad ka qaata lama helaayo xataa xilligii salafka xilliga cumar bin cabdilcasiis way dhacday intay muslimiintu ay meel badan carro badan qabteen oo khayraad fara badan gacantooda soo galay oo beer iyo barba laga dhargay in dadkii ay wax gaajaysanba la waayeyba wax baahanba in la waayey cadaaladii cumar bin cabdilcasiis ay wada camimtay dadka leanna waxa xoolaha ah ee ummaddu ay leedahay ee caamka ah haddii laisku daro in wax soo saar kale lagu dadaalo cadaaladda iyo qaab wanaagsan oo loo qaybiyana lagu daro ummadda way dhargaysaa ummadda way dhargi laakiin hadday noqoto juyuub unaas khaasiin dad gaar ah uun in meel ku shubaan hadda god ama akoonti ama bangi ma dhargo bangi weli yidhi ma maqasheen lacagtan ha laga joojiyo meelan dhigaan laahayn meeluu dhigama waayo meeluu dhigama waayo marka xoolaha noocaasa dee waxaa weeyaan ummaddii kalena ka baahan tahay laakiin haddii la gaadhsiiyo oo xaqiiqada nolosha loo imaado insaanka wuxuu u baahan yahay waxaa weeyaan afar shay ayuu u baahan yahay oy dhahaan usuululmanaafic oo ilaahay uu qur-aanka ku sheegay fii suurati daaha inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa inuu qofku helo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo uu helo maskan iyo meeluu galo uu helo gaadiid iyo wuxuu rukubo oo uu fuulo uu helo intaa hadduu qofku helo noloshiisa intaa ay si fiican u hagaagto dee qofka asaga waa qof nool wey qof nool wey jiif iyo meeluu saaxda kama walbahaaraayo guri buu yeeshay wuxuu cunayo wuxuu cabbana kama walbahaaraayo gaadiid uu isticmaalana kama walbahaarin xayaatadii kale ee dhammukammilaadka intaas xoojinaysa oo sixadii iyo caafimaadkii iyo noloshii caamkeed intaa dadku hadday helaan way noolanayaan marka xilligaa cumar bin cabdilcasiis yaa ummadda islaamka in dhaqaalihii uu kor u sii kaco oo khayr iyo futuuxaad badanna la helo wixii la helana ummadda si siman loogu qaybiyo oo qofka lagu baryo xataa saxaabada qaar ayaa lagu baryi jiray kaal xaqaadi qaado war xaqaadii kaal naga qaado cumar bn khadaab radia allahu canhu xilligiisa xakiim binu xisaab markaasuu xakiim markuu yidhi waxba kaa qaadan maayo mana u baahnin ayuu dadkii kale u sheegay u leeyahy ka warrama makhraati iga noqda in xakiim waxaadi kaala qaada dowladda aad ku lahayd intaan yidhi inuu iga diiday marag iga noqda saasuu leeyahy yacni waa mafaahiimtan hadda jirto dhan cagsigeeda wey oo hadda qofka wuxuu leey xaqayga hadlaysiiyo kuwaana maxay lahaayeen war xaqaade hoo ayay ku baryootamaayeen marka xilligaasaa imaan doona <clears throat> nabiga calayh salaatu wasalaam wax baahan baa la waayin doono wa yura arajulu waxaa la arki doonaa alrajulu alwaaxid hal nin ah oo yatbacuhu ay raacayaan arbacuuna imra'a afartan haween ah yaludna bihi ay magangelaayaan yani yalja'na ilayhi ay u baahanayaan oy isaga maaragta ay hoos ka hoos jiraan maxaa keenay min qilati rijaal raggii oo yaraaday wa katrati nisa haweenkii oo batay haweenkiina way badanayaan raggiina wuu yaraanayaa marka haweenkaasi badanaya iyo raggaasi yaraanaya asbaabta keenta culummadu laba sabababu way u aanayeen waa midda koobaadeh waa xagga abuurka alleh iyo khaiiyo khilqada abuurka ilaahi subxaana wa tacaala oo waxaa dhacaysaa in waxa dhalanaya carruurta dhalanaysa ay bataan haweenka gabdhuhu ay bataan raggana u yaraado waa sida haddaba u badanba sida haddaba u badanba qofkaad weyddiisaa carruur maxaad dhashay gabdhihiisaa ka badan wiilashiisa wiilashii gabdhaha gabdhaha ka badan marka xagga abuur ahaanba gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha ka badan oo mujtamaca ragga iyo haween haweenkaa ka badan haweenkaa ka badan walidaalika shareecadu ay jidaysay inuu halkii nina guursado afar haweena afar haween inuu guursado maxaa yeelay haweenkii baa badan guur bayna u wada baahan yihiin iyo wax xifadooda iyo dhowrsanaantooda ilaaliya iyay u baahan yihiin waxay tan u baahan tahay bay tanna u baahan tahay hadday noqoto in la dhowro cifadeeda iyo dhowrsaanteeda hadday noqoto masruufkeeda in loo qumo iyo haddii awlaad iyo durriyaba ay tahay intaba way u baahan tahay mid damba marka iyagii baana ka badan oo raggii baa ka yar aboorkii weeyaan dhinaca kalena waxaa keenaysa aakhiru zamaan waxa dhacaya nabiga uu ka sheekeeye calayhi salaam ee masaa'ib ah ee dagaallo lagu hoobta ah dagaallo lagu hoobtay dagaal baa dhacay odaad maqashada waxaa baaba'aya ee dagaalka asagaa u barbardhigaaya ee isbaabi'inaya ragga wey haweenku salac iyo saxariir iyo qaxooti ha noqdaano laakiin xabadda waxay leefayso ee dhammaanaya ragga wey ragga markay dhammaadaan maxaa soo haray waxaa soo haray garoob iyo agoolleey iyo carruur laga dhintay raggii saasuu ku dhammaanaya markaasaa waxay noqoni halkii ninba waxaa ku soo hagaagay tarakoobka ama maarata baahida haweenku markay dee ninbay iskaga baahan yihiin mas-uul u noqdo oo ku abtirsadaanoo ku xidhmaane afartan gabdhood halnin kusoo hagaagaysaa markaasuu wuxuu qabo iyo wax mas ka yahay iyo wax iyagaba qaraabo u noqday iyo wax ehelkeedii kale ka dhammaaday afartankaasba ka dhunbaa saasuu nabiga sheegay sala allahu alayh waali wasalam wa fii riwaayati ibni baraad wa tara arajula taraa iyo yuraa labadaasuu marka yay isku khilaafeen qaala xadaanaa qutayba binu saciid qaala xadaanaa yacquub wahuwa min cabdiiraxmaan alqaari can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix samaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamo ma dhacayso xataa yakfura almaalu ilaa xooluhu uu bato oo yafiida yafiida macnaa uu bato un wey fayadaanka fayadaanka waa wax fara badan baa laga wadaa intay bataan bay xooluhu meel walbaba iska dhooban yihiin waa faa'id baahidii ka badan ka koreeya xataa yakhruja alrajulu ninbaa wuxuu la tegay bisakaati maalihi xoolihiisa sakadoodii buu qaadi falaa yajidu heli maayo axadan yaqbaluha qof aqbala minhu xaggiisa ka aqbala ma helaayo xilligaasaa imaan doontuu yidhi nabiga sala allah alayh alih wasalam waxataa tacuuda ardu alcarabi dhulkaas carab ay degto oo intaysa badan xilligii nabiga calayhi salaam ahaa dhudhul muxuu ahaa saxraa qaalixa saxraa qaalixa dhur oo saxro ah oo ay ku yar tahay biyaha iyo beeraha iyo dooxooyinka iyo meelaha wax ka baxaan dhulka asaga ahaa iska saxraha ahaa yaa waxaad arki doontaan buu nabigu yidhi muruujan xaalay tahay beero iyo anhaara webiyaal beero iyo webiyaal baad arki doontaan buu rasuulka sala allah alay wasalam waqad sadaqa sala allahu calayh wasalam hadda jasiirat alcarab nicmada ilaahay uu geliyey dhulkii baa nicmada ilahay ka soo bixiyey markaasaa dhulkii buuraha ahaa intii la baabi'iyey baa qusuur iyo guryo laga wada taagay markaasaa buurihii waxaad arkaysaa biyo ka dulqulqulaya oo saa u daadanaya wax la cabbaa lala'aa awal oo lagu noolaado masaafo intaa leeg baa wax yarood wadata mooyeene aadan ceel iyo biyo midna arkaynin saasaa dadku ahaya nabiga min maka almukarama ila almadiina almunawara in yaroo biyo uu abubakar u waday base ayuu ka watay rasuulka sala allah alay wasalam oo marra loo barxaayey biyo maba jirin maantana buurihii biyihii ka qulqulayaan meel walbo biyihii baa laga keenay baddi baa intii la tiimbado la galay oo qalab casriga ah lagu isticmaalay yaa waxaa lala soo baxay qaybtii macaanayd baa lala soo baxay laanna baddu waa qayb macaani qayb dhanaan ah oo cusbo ah in macaankii baa loola yimid taxliya intii lagu sameeyey oo la taxliiliyey yaa qayb macaana ah lala soo baxay oo la isticmaali oo dadku ay isticmaalayaan oo beero lagu tabcanaya oo lagu abuuranaya dhulkii marka saxradahabaa beero isku bedeli doonuu nabiga calayh isalaatu wasalaam marka iyada uu hadalka nabigu leeyahayna oon iyo iyo rafaad iyo dhul saxro oo indhaha ana qaban karin ayuu nabiga dhex taagnaa oo ka dhex hadlaayay calayhi salaatu wasalaam arrinka maxay ku tusaysaa waxay tusaysaa nabiga hadalkiisu inuu yahay waxyu min allah ilaahaga og waxaa imaan doona iyo wixii tegay iyo waxa markaa taaganba allahaasa subxaanahu wa tacaala u warramay oo xaaladdaa u waxyooday nabiga calayh salaam intuu tabuuq nabiga u baxay qaswatu tabuuq sanata tisci min alhijra tabuuq ayuu wuxuu yidhi meeshana waxaad la arki doonaa beera ah saasuu nabiga calayi salaam tabuuk hadda waxaa weeyaan waa meelaha wax soo saarka ay laga soo saaro ardu sacuudiya ayuu ka mid yahay oo beeraha iyo nicmaduba ay kasoo mutaacday ayuu ka mid yahay waa anhaaran iyo webiyaal biyo la qoday oo qulqulaaya anhaar sanaaciya ah, iyo maaragtay weelo logu talagalay iyo beero wax walba ka soo baxayaan ayaad arki doontaa buu nabiga sala allah alay wasalam jaziirat alcarab waxadaanaa abu daahir axmed ibnu camar ibnu sarx qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriyi can camr ibnu xaariثin can abi yunus can abi hurayrata can الnabiy sala اllah alيh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa yakura fiikum اlmaal qiyaamaha dhiciddeeda waxaa ka horaysa calaamaad badan oo nabigu sheegay in la arko xataa yakura fiikum almaal ilaa xoolahay ka bataan xoolibaa badanaya oo markaa qiyaamuhu dhacayaba waydal cishaaru cuilat xoolido iska tuuran oo wax raacaya jirin buunbuunka iyo qiyaamaha <clears throat> ayaa lagu dhufanaya <clears throat> fa yufiidu xoolihii baa badanaya xataa yuhima waxaa murug gelinaya yuhima rabba almaal qofka xoolaha leh wuxuu ka murgi oo niyadjab uu kala kulmi man yaqbaluhu qofka aqbali doono minhu xaggi sadaqata sadaqadiisa sadaqadiisa qofka aqbali aha buu kasii walbahaari ma heli doontaa qofka sadaqada kaa qaata wax sakada kaa qaata ma heli yukasii murgi oo ka walbahari haddana qof sadaqa raadisa ayaa laga walbaharaa buu kusoo dul istaagaa qof sadaqa raadisa oo baahan ama martiah buu kusoo dul istaagaado ay murugtu tahay waxaana imaan doonta xilli qof kaga walbahaari xoolaha wax kaaga baahanba jirinba hadii soo culays iyo dhibaato ma leh wax kaaga baahanba lahaynba oo kaa qaadani wayudcaa ilayhi arajulu nin baa loo yeeri oo lagu yeeraya sadakadii sadaqadi qaado fayaquulu wuxuu leeyahy laa araba lii dan kamalihi iyo xaajo fiihi maalka arab yani xaajo kamalihi wey ooma baahni ooma baahni buu ku leeyahy وxadaثna wasil ibn cabdilaclى وabu kurayb وmuxamed ibnu yaziid الrifaaci walafdu liwasil qaaluu waxay dhaheen xadaثna muxamed ibnu fudayl can abiihi can abi xaazim salmaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi taqii'u lardu ardadaa mantagi doonta ardadaa waxay soo mantagi oo soo tuuri doontaa aflaada kabadiha beerkeeda wixii ku jiray aflaadku waa waa aqdac jamcu falad faladkuna waa qadac gaballadii beerkii beerkeedii gudaheedii wixii ku jiray oo kuruus ah ayay soo tufi doontaa oo soo mantagi doontaa buu nabiga alai salaam amhaal alusluwaan waxaad tiirar mooddo oo min adahabi dahab iyo walfidati fida dahab iyo fidlo waxaad mooddo oo aad mooddo tiirar dahabi fidlo oo tiirar aad mooddo ayay soo saari doontaa taasuu nabig alayh isalaatu wasalaam dhulkaasaa waxaa laga soo saari doonaa waa dahabkii waa fidadii waa jawhartii waa dheemankii waa alaxjaar alkariima waa dahabkii muxuu ahaa waa batroolkii waa gaaskii waxaas dhanba ama dahabka hataa isaga laftirkiisu waxaa u batroolku adahab alaxmar dahabku ka mid yahay batroolka waxaasaa la soo saari doonaa buu nabiga sala allah alayh waalih wasalam la hadlaaya nabiga hor fadhiyo ee u warramaayo waxaa weeyaan abu hurayra oo guri iyo nabiga calayhi salaam iyo mimbarkiisa oo labadan tir intay isku jiraan isku jiraa iyuu gaajo darteed la dhici jiray abu hurayra oo la diidi jiray oo loo malayn jiray inuu suuxdin qabo oo jinni derderay dadkaasuu nabiga u warramaaya marka xaalad xataa sansaan iyo calaamad iyo wax u maqan oo qalab ah iyo wax lahaya midna ma jirto baahidaasaa lagu fadhiyaa laba bilood ba intay dhammaato bishii saddexaad yay u biran jirtay wixii oon dab la shidin guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin nabiga calayhi salaam wuxuu ka sheekeeyey waxaa inay imaan doonto maantana gacantaa lagu hayaa gacantaa lagu hayaa dhulkii saxraha ee faqriga uu ka jiray ee maqaarka la ruugi jiray maqaarka la shidan jiray ama la ruugi jiray ee baahida loo dhammaanayo ee zakadooda meel walbaba looga keeni jiray ee ayagan wax lagu celin jiray dadkii waymanta dadka ugu qanisan muslimiinta ugu xoolo badan waana nabiga calayhi salaatu wasalaam warkiisibaa ku caddaaday uu yidhi sala allah alay wasalam ardadaa waxay soo tufi doontaa wixii beerkeeda ku jiray wixii oo tiirar moodo ayaa ka soo bixi doonuu yidhi dahab iyo fida iyo xoolo ah halkaas ka soo boodi doonta nabiga alayh salatu wasalaam fa yajii'u alqaatilu kii wax dilay ee tuugannimo iyo muxuu ahaa hunguri weynan iyo wax u dilay xoolo raadin ayaa uu imaan doonaa yaji'u alqaatilu baa imaani fa yaquulu wuxuu leeyahay fii haada xoolahan meel walba hadda iska taagan iska yaalla yaan qataltu qof u dilay wayajii'u alqaaticu kii qaraabadiisa gooyey ayaa asagana cali oo imaan fa yaquulu wuxuu leeyahay fii haada xoolahanaan qadactu u jaray raximii qaraabadaydii oo dadka qaraabada ah shalay uu gooynayay oo xoolo meelay kala dhigaan la ayuu arkayaa oo hal mar ilaahay nicmo iyo futuuxaad intuu u furay ra'san cala alcaqib isbeddel ku dhacay oo ayagaba aqniyo oo cimaarado iyo guryo dabaqyaa dhisanaya tiibu ka calaacalay u leeyahay waxaan nicmo meel walba taalla yaan qarabadayda u gooyey ilan xaaladdu hal meel ma taagnaanayso maanta hadday fuqara yihiin birri aqniyay noqon doonaan marka abaal iyo wanaag iyo ixsaan iyo biri iyo samafalka qofka yuuna waayin isbeddel baa imaanoo dadku sidan ma ahaanayaane fii hada qadactu raaximii wayajii'u waxaa imaanaya asaariqu tuugii gacanta hadda ka hor la jaray fayaquulu wuxuu leeyahay fii haada xoolahan meelba yaalla qudicad loo gooyey yaddii gacantayda loo jaray waa dhulka dee shareecada ay ka jirtae tuugga gacanta la gooyo wey oo sida ardulmamlaka oo kale oo tuugga gacanta la goynayo ayib uma yadcuunahu falaa yaauduun yadcuunahu way u yeerayaan xilli war xoolahan qaata falaa yaakuduuna minhu shay waxba ka qaadan maayaan wax xoolo la qaadan ma jirto nin walba waa dharagsan yahay xilligaasaa imaan doonta nabiga sala allahu aleh waali wasalam marka hadda iyo wixii ka dambeeyaba way noqon kartaa oo haddaba dad badanoo waxaa jira nisbada marka laga hadlo yani intaa waxaysatay inta kale waddammada qaar oo faqiirku iyo fuqaradu ay ku yar tahay ayaad arkaysaa oo wax waclasiyaab iska yaryahay oo xoolahoodii dane waddamo kale u dhoofinayaan oo masaakiin kale iyo agoon iyo muxuu ahaa ceelal iyo waxaasoo sabafal iyo khayra ayay dirayaan inkastoo hadda dee culays badan uu haysto oo dadkii muxsiniinta wax bixin jiray culayso badan la saaray baabu qabuuli sadaqa sadaqada waa la aqbali ilaahay subxaana wa tacaala waa aqbali min alkasbi ayibi haddii kasab dayib oo xalaala ah ay xooluhu ahaayeen wa tarbiyatuhaa iwaaliba waa la barbaarinoo intii uu qofka bixiyey keliya meehee waa loo ziyaadini waa laba labalaabi gacanta ilahay bay ku dhacaysaa subxaana ilahay baa u barakeenaya u barbaarinaya qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa layun can saciid bn abi saciidin can saciid ibnu yasaar saciid ibnu yasaar annahu samica abaa hurayra buu maqlay cabdiraxmaan yaquul asagoo leh qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa tasadaqa axadun qof ma sadaqaysto oo bisadaqatin sadaqo min ayibin xalaal ah ayibku maanta xalaal wey wixii xalaal ah baa ayib la dhahaa si kastaba budhaanteeda muuqaalkeeda ha ahaato xalaal hadday tahay waa ayib xaaraantuna waa khabiid fool qurux kastaa hala ahaato iyo muuqaal kastaoo ku soo jiidanaya haddayba xaaraan tahay khabiid weeyaan marka maa tasaddaqa axadu bisadaqa min tayibin xalaal ah walaa yaqbalu allahu ilaahay maba aqbalo ila tayiba wax tayiba mooyeene ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ayib ahayn ma aqbalo isagaa ayiba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ayib magaciisa ayiba sifaadiisa subxaana wa tacaala baa ayib ah wax allaala wixii ayib oo dhanna ilaahay buu u noqdaa ah, waطayibaatu lilaah falaa yaqbalu ila ayib waxaan ayib ahayn oon wanaagsaneen oon xalaal ahayn ilaahay ma aqbalo ilaa qofka marka wax la baxa xalaal ah ilaa akhadaha araxmaan allah araxmaana biyamiinihi midigtiisuu ku qabanaya sadaqadii baxday gacanta ilahay ku fatarbuu markaasay ziyaadaysaa fii kafi araxmaan allah raxmaana kafkiisa sacabka yamiin iyo kaf waa sifaadka ilaahay subxaanah wa tacaala uu nabigiisa ku tilmaamay sidaasaan ku maraynaa innaga innagoonan ta'wiil iyo taxriif iyo takyiif midna ku samaynaynin amiruuha kamaa ja'ad siay tahay baan ku maraynaa fii kafi araxmaan allah raxmaana kafkiisa xataa takuuna acdama min aljabal ilaa ay noqoto timirtii yareed ee qofka uu bixiyey xalaashaheed acdamo mid ka weyn milaljabali buur buur bay ka weynaanaysaa aj oo ilaahay baa badinaya kamaa yurabbii axadukum axadkiinsuu u barbaariyo faluwahu asaga darmaantiisa aw fasiilahu qurbaciisa falwu waxaa la dhahaa almuhru wa huwa sikaaru lkhayl fardaha yar baa waxaa la dhahaa falu darmaanta markaa fardoolayda fardaha aad bay u jecel yihiin ilmihii marka yaraa ee dhashahaa way barbaarin way kubcin suu dirba u noqdo faras xoog leh oo si fiican u koray oo lodeena loo isticmaalo fasiilkuna waa qurbaca geelayda dee qurbacdooda waaragtay way nuujiyaan iyo mirgaha yaryarkaa ah, waa loo ceenaha waa loo hambayni xigta la siini ayagaa mar qaarkood loo badayni wahaakada markaa sidaasoo kaleu ilaahayna subxaanahu wa tacaala walilaahi almaalu alaclaa ayuu sadaqadii qofka u baxsaday u barbaarinayaa oo u badinayaa ilaa ay wax weyn u noqoto nicmada ilaahay raxmadda ilahay bayna ka mid tahay raxmaddiisaa ka badan oo ka waasaxsan cadhadiisa ilaahay subxaanah wa tacaala ah. qaala xada markaa laakiin shardigu waxaa weeye in xoole ay yihiin xoolo xalaala dayib waa inay yihiin dayibkaas laba meelba way ka imaan oo dayibun fii caynihi iyo dayibun min kasbihi caynta waa inay dayib tahay waa inaynan ahayn xooluhu xoolo cayn ahaan iyo muuqaal ahaanba xaaraana waynan ahayn sida doofaarkii khamradii sigaarkii qaadkii kuwa iyaga waxaa weeyaan waa xaraamulcayn cayntoodaa xaaraana dayib maaha cayntoodiibaaba xaaraana dayib qaarna waxaa weeyaan cayn ahaan xalaal ba aadaanee laakiin kasabkooda xaaraana kasabkoodiibaa xaaraanahoo xoolahan waxaa lagu soo kasbay ribo iyo qishi iyo khiyaamo wax isdabamarin arrimahaasay ku timid marka horeba xooluhu ay ku soo galeen labadaba marka waa in layska ilaaliyo cayntuna ayna nijaas iyo xaaraan ahayn kasabkuna unan xaaraan ahayn qofkaa wey qofka wixiisa loo korrin oo loo badin intaa yar baa deeqi wax u tari xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaal xadaanaa yacquub yani bn cabdiraxmaan alqaari can suhayl bin abi saalix isammaan can abiihi abu saalixin can abi hurayra radi allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa yatasadaqu axadun qof ma sadaqaysta bitamratin timir min kasbin ayibin kasab ayib ah min kasbi ayib waxaa ka caamsan bisadaqatin min ayibin min ayibta ka caamsan lanno kasab ayiba keliya ma noqoto ba kasab ayib waa inuu yahay sax cayntuna waa inay ayib tahay marka riwaayada horaa acam min ariwaaya aaniya marka min kasbin ayibin wa min caynin ayiba ilaa akhadaha allaahu ilaahay baa qabanaya biyamiinihi midigtiisuu ka qabanaya subxaanah fa yurabbiiha markaasuu barbaarinayaa u kordhinaya u siyaadinaya u barakayn kamaa yurabbii axadukum faluwah su axadkiin uu u barbaariyo darmaantiisa yardhow qaluusahu qaalmihiisa geelaah xataa takuuna midla aljabali buur oo kale ilaahay ka noqdaan ow acdama wax ka weynba ayuu ilahay oga dhigaya subxaana wa tacaala waa xalaasha oo lagu dadaalo niyaduna ay tahay niyo saalix ah meeshii loogu talagalay la mariyo waxadaanii umayata bnu bistaam qaala xadaana yaziid yacni ibnu zureyc qaala xadaana ruux ibnu lqaasim xaa waxadaaniihi axmed ibnu cumaan alwdi qaala xadaana khaalid bnu makhladin qaala xadaanii sulaymaan yacni bni bilaal kilaahumaa can suhayl bihada lisnaadi fi xadiidi roox min alkasbi ayibi kasb ayiba xalaalah fayaducuhaa fii xaqiha xaqeedii iyo meesheediina uu dejiyo waa loo kordhinaya wa fii xadiidi sulaymaan fayadaca fii mawdicihaa yadacuhaa uu dejiya fii mawdicihaa meesheedii uu mariyo oo ku bixiyo ilan waxaa jirta xoolihii in meel khaldan la mariyo oo lagu loo isticmaalo meel aan wanaagsanayn wayna dhacdaa arrintaa iyada ah way dhacdaa in qofku uu meelo kale ku bixiyo wixiisii laga yaababa inay dhibaato ku tahay mujtamaca iyo ummadda dhibaato ay ku tahay marka in la ilaaliyo weeya la dhowro qaala waxadaanii abu daahir abarna cabdulaahi bn wahbin qaala akhbarana hishaam bn sacdin can zayd bn aslam can abi saalix isamaan can abi hurayra can nabiy sala allah alay slam xadiidi yacquub can suhayl qaala waxadaanii abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa abu saami xamaad qaala xadaanaa fudayl bni marsuuqin qaala xadaanii cadiy bnu haabitin can abi xaazimin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala abi xaazim salmaan alashjaciy mowla caza can abi hurayra qaala abu hureyre wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ayuha annaas dadow ina allaha ayib ilaahay waa alla ayib ah fii daatihi wa fii sifaatihi alla ayiba wey alle laa yaqbalu ma aqbalo marka ilaa ayiban wax xalaalahoo ayibahoo wanaagsan mooyeene ilaahay ma aqbalo marka waa qaacida kulliya wey ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba qaacida kulliya weeyaan oo wax allaala wixii furuuc iyo oo idin waxaa laga fiirinayaa aragtida ah waxaan xalaal ma yahay ayib ma yahay marka laa yaqbalu ilaa ayiban baa u taalla wa ina allaha ilaahi amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bimaa amara bihi almursaliina rusushii lasoo soo diray wuxuu amray ayuu mu'miniintina amray oo waxaa ambiyada iyo rususha takaaliifae saaran mu'miniintana way saaran yihiin oo isku xuquuq iyo isku waajibaad iyo isku awaamir xag alleh marka laga hadlaayo tadbiiqa shareecada ku dhaqanka wixii rususha la amray baa mu'miniintana la amray daliilkeedu waa kan nabiga waa daliiliyey calayhi salaatu wasalaam intuu sheegay amarkii isaga oo hadalkiisa waxyi yahay ayuu haddana aayad qur'aan ah ayuu misdaaqa qowlihi sala allahu calayh wasalam ku xoojiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min aayibaati xalaasha wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsan innii anigu bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan calimu waan ka warhayaay waxaad samaynaysaan dhan waan ogahaye intaad cuntaan xalaasha camal saalix ah oo aad marka la imaataan oo shukriya la imaadoo sameeya nidaha iyo dhawaaqaasi rususha wey muuminiintina waa kan waqaala qaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idinkuna mu'miniinay kuluu cuna min طayibaati maa rasaqnaakum wixii dayibaadahoo inugu arsuqna cuna washkuruu lilaah saasay la socotay washkuruu lilah ilaahayna ku shugriya ilaahayna ku shugriya in kuntum iyaahu tacbuduun washkuruu lilaahi waxay qaabishan tahay wacmaluu saalixan kuluu min ayibaati iyo kuluu min aayibaati labada way isqaabishan yihiin rusushii maxaa la yidhi xalaasha cuna muminiintani maxaa la yidhi xalaasha cuna ayib waxaa la yidhi rusushii wacmaluu saalixan camal saalixa la imaada muminiintani maxaa la yidhi washkuruu lilaah ilahay ku shugriya washkuru lilaahina macnaheedu ma aha inaad alxamdulilah ashukrilah keliya aad tidhaahdo shukrigu maaha inaad ashukru lilaah ilahay baan ku shukrinaya keliya inaad tidhahdo ma aha ee waxaa weeyaan wacmalu saalixa camal saalixa la imaadayso ilaahay kuma nicmaynin oo intuu nicmo ku siiyey kuma karaamaynin ka soo bax nicmadaas abaalkeedii addoonnimadeedii xuquuqdii lagu lahaa gudo wey oo arabka ka shugri oo qalbiga iyo ictiqaadka ka shugri wamaa bikum min nicmatin fa min allah taa caqiidadaas qalbigaada ha gasho carabkana alxamdulilah alshukrilah ka dheh jawaarixda iyo xubnuhuna wixii xuquuq iyo muxuu ahaa waajibaad ahaa hadday mid badanka a ah tahay iyo hadday mid maal a ah tahay iyo haddii maal iyo badan wada socdo uu yahay intaba washkuruu lilaah ayay soo wada gelayaanoo icmaluu aala daawuuda shukra shukrigu markuu camalkii waa soo gelaya iyo camalka lala imaanayay intaba marka way soo gelayaan wacmaluu saalixan iyo washkuruu lilahi baa asxaabi shan uma dakara nabigu wuxuu sheegay rajula nin yutiilu safara safar dheeranaya yacnii safaruhu tawiil nin safar dheer galay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey ashcata aqbara waa nin ashcata oo booraysan ashcaf basaasan aqbara booraysan wey ah, ashcaf aqbar wey waxaa dhici karta weliba inuu ku booroobay oo uu maaragtay ku basaasay ashu'uuru diiniya arrimo diineed iyo arrimo cibaado iyo arrimo khayra inuu ku dhex jiraa dhici karta marka iyada lianna kuwa dadka xujayda ee xajka aada xujayda xajka aada markay imaadaan maalinta carafa ee xajka ay ku jiraan labayk allaahuma labayka ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtii buu la hadlay wuxuu leeyahay unduruu cibaadii haahulaa jaauu shucan ubra jaauu shucaa qubraa waxay imaadeen ayagoo oo basaasan oo boonaysan oo saddex afar beri baadan biyo aadan makansanaynin oo hal mara ku duuban tahay oo qofku uu isku dhididaayaay oo isku maaragtay wasakhoobaya kadib buu dayna taxalluli uma liyaqduu tafahahum kadib ay iska ridaayaan wixii tafad iyo wasaqaha xalaaloobayaan ninkan marka waa nin safar dheer intuu gallagaya oo safaru xaj inay tahay ashcaf weeyaan oo qof basaarsanoo aqbara boodhaysan wey yamuddu yadayhi gacmihiina waa taagi ila samaai cirka ayuu gacmaha u taagi yaa rabbi yaa rabbi buu leeyahay yaa rabbi yaa rab ayuu leeyahayoo ducada ilaahay uu baryahayo subxaana wa tacala ijaabadeeda iyo aqbalkeedu mutacallaqaatu rububiyatihi ilaahay rububiyadiisa ku tacalluqdaa iyo ilaahay awoodda uu leeyahay waxna ku aqbali waxna ku diidi wa madcamuhu wuxuu cunayna xaraamun xaraam weeyaan qofkan wa mashrabuhu wuxuu cabbayna xaraamun xaraam weeyaan wa malbasuhu wuxuu xidhana xaraamun xaraam weeye waqudiya waxaa lagu qalansiiyey oo lagu masruufay oo cunay ama lagu anqariyey bilxaraami xaraam fa annaa waa istibcaad wey waxaa baciid ah annaa yustajaabu lidalika see loo ajiibaya ninkaa lidaalika arrimaha daraaddeed isagoo la yimid see loo ajiibaya marka waxaa weeyaan saalib iyo muujib wey waxaa la soo arooriyey wax allaala wixii iijaabi ahaa ee wanaag iyo duca aqbal lagu heli lahaa qofka hadduu musaafir yahay ducadiisa waa la aqbalaa ducooyinka la aqbalo ee la radinin waxaa ka mid ah dacwat almusaafir hadduu cibaado ku darsado oo u safartiisa safaru cibaado tahayna waxaa weeyaan iyaduna waaba kasii sii dheer tahay marka la ducaysanayo in gacmaha la taago kor loo taago oo cirkala xaggeeda loo taago min asbaabi ijaabati dacwa waxyaalaha ducada lagu aqbalo ayay ka mid tahay in ilaahay lagu tawasula birubuubiyati wa asmaa'ihi oo yaa rabbi yaa rabbi aad tidhaahdo ducadaaba lagu ajiibaaba lagu aqbalaaba hadda kahor waxaan sheegnay fii suurati esh suurati aali cimraan akhirkeeda culimmada qaar baa waxay ka qaateen shan jeer ninka yaa rabbanaa rabbanaana in laga aqbalayo suuraddaasay ka qaateen aakhirkeeda shan rabbanaaba ku jirta kadib maxaa lagu khatimay faistajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamila minkum min dakarin aw unha ayuu ilahay ku khatima laga aqbalay marka ninka yaa rabbi buu leeyahay oo wax lagu aqbala ducaday ka mid tahay intaa waa intii ikhyaarnimadaheedee qof lagu soo dhowayn lahaa ee alla agtiisa uu awliye ku noqon lahaa ee ducadiisa lagu aqbali lahaa laakiin muunan ilaashanin ducadiisii dhinacan kalena wuxuu ka wataa wuxuu cunay waa xaaraam wuxuu cabbana waa xaaraam wuxuu qabo dhara uu ku labistay waa xaaraam wuxuu ku qabeeyo guriga u dhex yaala waa xaaraam intaasna waa garab taalla way istoogatay marka afar afar u gee ka horgee bay noqotay <clears throat> fa annaa yustajaabu lahu halkan waxaad ka fahmaysaa min shuruudi qabuuli ducaa ducada waxyaala lagu aqbalo waxaa ka mid a ah, waxaa ka mid a ah inuu qofka uu xalaal yahay oo xalaal quto taasaa ka mid a ah. nin saxaabi ah yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adib madcamaka aw tustajab dacwatuka oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaad cunaysa iska xalaalee xalaal ha kuu noqoto oo diib ka dhigo xalaale ducadooda waa la aqbali yaa rabbi marka tirada waa lagu soo dhaweynaya walidaalika waxaa soo aroortay markuu qofku yidhahdo labayk allaahuma labayk waa la fiirinaya duu xoolo xalaala ku soo waxaa la leeyahay xoolahaada waa xalaal madcamkaada waa xalaal waxaad qabato waa xalaal imow soo dhawow baa leey war soo dhaweynaya hadduu xoolo xaraana uu ku soo laa labayka walaa sacdayka baa lagu leeyahy lagaama yeelin baa lagu leeyahy laguma aqbalin liibaana sugin baa laleehay baabun wuxuu ku saabsan yahay alxafu boorin cala sadaqati sadaqada laisku boorinayo walow bishiqi tamratin timir jeexeed baa allah ka dhigay weligaa sadaqada ha yaraysanin bay ka dhiganta ow kalimatin ayiba eray wanaagsan oo qofkii ku tiraahdo haddaad wax u heli karin iyaduna sadaqadii bay ka mid midta wa annahaa sadaqadu xijaabun min annaar naarta ayaa xijaab ay kaaga noqonaysaayo lagaaga xijaabi qof walbaba wuxuu sadaqaysto hadhow harhsanaya xadaanaa cooم بن سلام الكوuفي qaل xadaثna زهير بن معaaوiيaة الجuعفي أbu khayثmة عن أbi إسحاaq السبيع عن cabdاللahi بن macqilin عan cadي بن ثاaبiتi qاal samictu النabiya nabiga calayه السلام baan maqlo yaquulu leh man istaطaaca minkum ninkii idinka inaga mid ahoo kari kara an yastatira min الnaar inuu naarta iska qariyo iska asturo walow bishiqi tamratin timir jeexeedna allah ka dhige falyafcal ha sameeyo man istadactum anlaa tuqlabu min salaatin qabla uluuci shamsi waqabla guruubiha falyafcal oo kale xadiidkii markii laga hadlaayo aragtida ilaahay subxaana wa tacala muminiinta arkaayaan waxaa la yidhi qofkii kari kara inuun laga qaalib noqonin laba salaadood salaadda subax iyo salaadda maqrib ku dadaali kara ama casarka iyo ku dadaalo ilahay aragtidiisa iyo soo dhowayntiisa lagu hela tanna waa sidii oo kale qofkii kari kara inuu waxbaxsado timir jeexed baa allah ka dhigay sadaqaha la baxo kol haddii sadaqadii naarta lagu xijaabayo lagu qariyo qaala sadaqatu burhaan waay waxadaana caliy bnu xujri sacdiy waisxaaq bin ibraahiim alxandaliy wa caliy bn khashrab qaala ibnu xujrin wuxuu yidhi xadaanaa ayuu yidhi wa qaala akharaani ahbaranaa waa laba siiqo oo ka mida ah siiqu ladaa ciise binu yoonas qaal xadaana acmar sulaymaan ibni mihraan can khayama can cadiy bni xaatimin qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinka inaga mida ma jirto ilaa sayukallimuhu waxaa la hadli doona allahu ilahay baa la hadli doona sayukallimuhu allah ilahay baa la hadli doona laysa baynahu asaga iyo wa baynahu allah oo ma dhexeeyo turjumaan wax turjumaana ilaahay baa hadli isagana waa maqli waana fahmi turjumaan u kala celinna ma jirto ilaahay ilahay sifaadkiisa waxaa ka mida ah inuu yahay mutakalim alla hadlaaya oo qadiimna uu yahay hadalkiisa nooc ahaanna uu yahay xadiid oo qadiimu nooc xaadiu laaxaad markuu rabo hadli ilaahay maa zaala mutakaliman markuu rabuna ilaahay hadli subxaana wa tacaala markuu rabuna hadlaya fa yanduru wuxuu fiirin aymana minhu dhanka midigtiisa uu qofka fiirinaya ilahay ba hortaagayi ka jawaab baa leeyahay su'aalaa la weydiinaya adduunkii wuxuu samayn jiray ibaloo hordhigaya markaasuu xagga midigga fiirinaya fayanduru aymana minhu falaa yaraa arki maayo ilaa maa qadam dhankaa midigta waxaa ka yaalla wuxuu hormarsaday iyo sijillaadkii iyo faylashii wuxuu hormarsaday intaa la qoraayey ayaa hortiisa midig ka yaalla wayanduru wuxuu fiirinama minhu dhanka bidixda fiirinaya bidixdiisa falaa yaraa ilaa maa qadam wax allaala wuxuu hormarsadoo dhanba ayaa maaratay bidix ka yaalla isaguna oo asaga wuu iskaba halmaamayba hadhow markii la tuso omu ku baraarugi oo uu leeyahy maa li hada alkitaab maa lii hada alkitaab laa yugaadiru sagiirata walaa kabiiratan ilaa axsaaha wajaduu maa camiluu xaadira walaa yadribu rabbuka axada wax allaala wixii uu sameeyey oo dhanba war waa maxay bule kitaabkan buuggan aan wax ka maqanba jirinba wax kastaba waa ku qoran yahay waase ayuu ku calacalayaa bidix iyo midig buu ka yaallaa camalkiisii wayanduru wuxuu fiirinayaa bayna yaday hortiisa falaa yara ila naar naar baa ka horraysa hortiisa malafsanaysa tilqaa'a wejihi wejigiisa qaabilkiisa ayay naartii ka muuqataa jahannama oo sabcuuna alf zimaam toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay oo lagu xidhay oo lagu qabtay waa naar waxa la xidhaya waxaa lagu xidhay ee lagu qabtayna quwadiisa iyo xooggiisa ilaahay baa garanaya maca kulli zimaam halkii xadhigba waxaa haya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag yajuruunaha way jidayaan iyaduna waxay ku siganaysaa inay soo go'do soo boodo oo dadkii oo maxsharka joogoon weli lasoo daynin halkaasay sugi laadahay takaadu tamayazu min alghayr carab darteed inay soo go'do ayay ku siganaysaa hortiisa naar baa ka muuqatu yidhi nabiga calayh salaam fattaquu naar fursadda marka haddaan haysanaa fattaquu naar naarta ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir jeexeed ba allah ka dhigeen naartaa waxaad iskaga dhigto ood gaashaan ka dhigato iska hormarso hadda zaada ibnu xujr wuxuu ziyaadiyey qaala acmash waxadaanii camru bnu murata can khaytama mila wazaada fiih walow bikelimatin ayiba kelima ayiba ah oo laa ilaha ila allah tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo qur'aan akhris iyo hadal macruuf iyo munkar la reebay intaba kelima ayibay soo geli wa qaala isxaaq qaala lacmash can camr bni murata can khaytama xadaanaa abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala waxay daheen xadaanaa abu mucaawiyata muxamed can ilacmad sulaymaan can camr bni murata can khaytamata can cadiy bni xaatimin qaal dakara rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam annaara nabiga naar buu ka hadlay oo ka sheekeeyey maalin maalmaha ka mid a fa acrada markaasuu nabigu jeedsaday wa ashaaxa waana gabaday wa ashaaxa waa gabaday ashaaxadu waxaa weeye wax aad ka cabsanayso oo kugu soo dhowaadood gacanta iskaga dhigtay oo kale wejigiina waa dadabtay tuurihii lagugu soo wado waxaa isku dari adoo wejiga leexiyo indhaha ka leexiyiyo iyo adoo gacanta ku gabada saasoo kale marka fa acrada intuu jeesaday yuu ashaaxa gabaday nabiga calayhi salaatu wasalaam naarti uu yidhiba foolxumadeedii iyo magaceedii iyo muuqaalkeedii buu tasawuray nabiga calayhi salaam suuraystay markaasuu intuu wejiga dadbay ayuu haddana wax gabanaya ahaan ayuu u ekaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma qaala wuxuu yidhi ittaqu naar war naar ka dhowrsada uma acrada waa jeedsaday nabigu wa ashaaxa waa gabaday xataa dananaa ilaan ka malayno annahu nabigu kaanamaa yanduru inuuba arkaba ilayha naarti naarti inuu arkaba lamid tahayba sala allahu alayh waali wasalam waana soo marray salaat alkusuuf inuu nabiga naarta la tusay calayhi salaatu wasalaam israa walmicraaj waa la tusay uma qaala wuxuu nabigu yidhi ittaquu naara walow bishiikhi tamra timir jeexeed baa allah ka dhiga wax la baxa faman lam yajid qofkaan helayna wuxuu bixiyo fabikelimatin ayiba kelimad ayibah ah. iyo hala imaado faqiir waxbaan haystayn qofka hadduu yahay acmaalu abdaan acmaalulbadan badankiisii iyo carabkan oo wax uu kugu kallifaayo ba aan jirinba carabkan oo wax shaqaa wax howl ah oo u kaa qaadanba aan jirin oo iskaba hadlaaya mar walba xagga khayrka in loo u dugno laa yazaalu lisaanuka radban min dikr illaah buu nabiga alai salaam ku yidhi ninkii saxaabiga ahaa ee yidhi maxaad igu dardaarmaysaa carabkaada mar walba ha ka qoyaanaada dikri ilaahi ah, qofka marka waa walam yadkur abu kurayb kaanamaa waqaala xadaana abu mucaawiya xadana acmash yani kaanamaa yanduru ilayha intaa ma dhihin abu kurayb yaa yidhi waxaa yidhi ragga la warinaayo abubakr bin abi shayba uu ka mid yahay ninkaas intaas la yimi ziyaadada waana ziyaaratu iqa maqbuula qala xadaana muxamed bn muhanى wbnu bashaar bin dar qala xadaana muxamed bn jacfar gundar xadaana shucba ibn اlxajaaj can camr bn murata can khaytama can cadiy bni xaatim can rasuuli اllah sala اllah alيh alih wasalam annahu rasuulku dakara naara naartii buu sheegay fatacawada minha ilahay buu ka maangalay naartii buu intuu sheegay ilahay ka maangalay in ilahay laga maangalo subxaana cibaaduraxmaan baa lagu ammaanay waa kuwa dhahaya rabbana asrif canna cadaaba jahannama ina cadaabaha kaana caraama jahannamo ilaahw naga badbaadi kuwaa dhahay ilahay ka magangala cibaaduraxmaan baa la yidhahdaa cabsi allah ku jirta saddex jeer qofkii yidhahda allahuma ajirna min annaar naartii baa waxay leedahay ilaahu iga badbaadi hay soo gelinin saasay leedahay allahuma ajirna min annaar allahuma ajirna min annaar allahuma ajirna min annaar jannaduna sidoo kale saddex shee ninkii dhahaa ilaahay baa gelinaya ilahana geli jannada ilahana gelinaya geli subxana wa tacala dayib saddex jeer buu nabigu calay salaam wejigiisa leexiyey tacawada minha wa ashaaxa biwejhi wejigiisi buu nabigu intuu leexiyey wax gaban ahaan alaaa miraara saddex jeer uma qaala ittaquu naara naar ka dhowrsada ee ijcaluu baynakum wa bayna cadaabi illaahi wiqaaya naartaa ilaahay iyo idinka dhexdiinna wax wiqaaya oo isku ilaalisaan hortiina sii horumarsada walow bishiqi tamratin timir jeexeed wax weyn ma siyaa soo maaratid yani waxaa laga yaaba qofku inuu yidhahdo wax yar baan haystaa sadaqaba uu yaraysto oo liido waxaan uu hayo waxaa asagaa ha yaraynin in jannabada ku gashaa dhici kartaba jannaba in lagu galaa dhici karta timir jeexeed wax iska yar wey wax iska yar caaisha waa kay u timid gabarh tuugsanaysa oo ilmo wadata timirtay wadatay bay u dhiibtay xabaddii bay laba gabdhood oy wadatay u qaybisay fain lam tajiduu haddaynan heli karin fabikelimatin ayiba kelima wanaagsan carabka ka shaqaysiiya qaala xadaanii maxamed bn muhana alcanazi qaala ahbarana maxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucba can cawn bin abi juxayfa can ilmundiri bni jariirin can abiihi jariir bni cabdillaahi albajali qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu kunaa cinda rasuulilah rasuulka calayhi salaam baan la joognay fii sadri nahaar maalinta awalkeeda maalinta miskeeda hore qaala markaasu wuxuu yidhi fa jaa'ahu qowmun dad baa nabigu u yimid amin duhurkii uu soo dhow yahay oo laakiin niska horaa oo qoraxdii aa weli duur la gaarin yaa waxaa soo daatay magaalada madiina dad hayaan ah oo qax ah oo abaara intay ku dhacday magaalooyinka soo maciidbaday oo soo qaxay oo soo diray yaa yimid nabigana calayhi salaam waa hoggaankii muslimiinta sala allahu calayh wasalam diin iyo maamul iyo maarayn intaba asagaa mas-uul ilahay oga dhigay rasuulka sala allah alay wasalam oo ummadda maamulaya shaqadii iyo dowrkuu nabiga qaatay ka warran marka dadka ayaga ehe baahan ee loo sheegay ee magaaladii bay ku soo hayaameen nabiga sala allah alay wasalam qofna uma wakaalo abubakar oo balfiiri iyo cumaroo orday aada midna ma dhihin nimankaasi waa yimaadeen qowmun dad baa yimid xufaatun kaba la'aana oon kababa lahayn kababa qabin curaatun qaaqaawan aan aradbaxsanayn keliya cawradoodii yay mujhtaamin buste iyo maryawin waaweyn oo jacbaana ah, iyo sandarawooyinee wax ayay madaxa ku riteen awil ilcabaa go'yaal iyo bustooyin waaweyn xabadxabada yuunubu badhaxaytu ka duleeliyey yuu saa iskugu riday intaa cawradaa bes ayaa u qarsoon ah, mujtaabi namaaq ee qaaticiyaha fii ru'uusi madaxa ayay gashadeenoo waa isgeliyeen halkaa marada wax kastuun iyo sarwaal iyo shaar iyo macwisi waxba ma jirto mutaqalidii suyuuf waa niman haddana muslimiinah oo difaacoodii diinta iyo jihaadkoodiina aan ka dhigin oo seefahoodii wata oo iska diyaarsan sida ay tahay haddana muslimiin diin difaacaya ku yihiin mutaqalid iyo suruuf seefahoodina waa qaarsan yihiin caamatuhum badankood min mudara reer mudar wey qabiil reer quraysha wey bal kulluhum dhammaantood min mudara reer mudar wey nimanka ayaga ah. ay musiibada ku dhacday abaarta ku dhacday baahi iyo gaajo iyo arad uu galay ee magaalada madiine ku soo daatay fatamacara waxaa bedelmay wajhu rasuuli illaahi sala allah alay wasalam wejiga nabiga calayi salaam wa awalu khudwa tallaabada koowaad wey shucuur iyo dareen iimaaneed iyo xanuun qofka inuu marka hore galaa la rabaa oo biyihii iyo macaankii iyo raaxadii uu dareenkeedii ka tago tamacara wajhu rasuuliillaah wejigii nabiga calayh salam horta waa bedelmay calayhi salaatu wasalaam lug baa fuushay limaa ra'aa wuxuu arkay bihim dadkaas wuxuu ku arkay min alfaaqati faqri ah iyo baahi daran oo haysa markuu arkay nabiga calayh salaam wejigiisa isbedelay murug iyo walbahaar baa ku soo dhacay sala allah alay wasalam maxaa yeele waa xubin ka mida ah, muminka qofka walaalkiisa muminka ah fadakhala markaasuu kolla wuxuu geli masjidkii iyo gurigiisi uma kharaja marra wuu baxayaa kol gurigii buu geli kolla waa bixi fa amara bilaalan bilaal buu amray oo yidhi baldhawaaqo qayli aadaan faadana waa aadaama wa aqaama waa aqimay duhurkii weeyaan fasalla dadkii baa soo aruuro de salaaddii masjidkii baa loo yimid adaankii xaya ala salat waa la soo ajiibay uma khaaba waa khudbeeyey nabiga calayh isalaatu wasalaam waa khudbo aan jumco ahayn khudbada jumcada keliya ma laha inkastoo jumcada loo khudbeeyo laakiin wixii shani iyo umuur muhimahoo soo darrisa xaala dawaaliya arrimo emerjensiya markay imaadaan in la qayliyo oo la khudbeeyo oo ummaddu jig isku soo tidhaahdo oo halkaa bayaan iyo qaraar iyo go'aamo laga soo saaro oo dadka la geliyo daabiga nabiga calah salam iyo dhaqankiisii ahayd sala allah aleh waali wasalam oo xaalada gaara wuu samayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu khudbeeyo oo khudba dadka intu iskugu yeedho salaad farad ahoo jumco ahayn gadaasheed uu khudbo la istaago sala allah aleh waali wasalam sidaa haddee salaadaha sunnada ah mararka qaar buu nabiga jamaaco ugu tukanahay asalka salaadaha sunnada waa furaada qaargaar baa loo tukadaa wixii salaado gaaraho jamaaco loo shardiya mooyeene ama muxuuha ah loo sunneeya mooyeene laakiin waxaa jirta marar qaaroo salaadihii sunnada ee caadiga ahaa uu keligii tukan jiray jamaaco lagu tukaday sida xadiidkii ibnu cabbaas kee wey in badan waa kaan soo marray soo nonoqday markuu la baryey oo la jiifay gurigii habeerartiis maymuuna samayn ayib wa ka xadiii ibni mascuud xadiidkii cabdullahi ibn mascuud nabiga la tukan isagana kee ahaa ibn mascuud radia allahu canhu ya muxuu ku furfurtay nabiga alayh salaam suurat albaqara haddana suurat nisa aye aala cimraan saas ku damariyey ayib hal ragcada wa ka xadiidi xudayfa xudayfa wynam xadiidkiisa isaguna salaytu khalfa rasuli sal slam fa adaala xata hamamtu biamrin su dheeradii uu sanay dheeri sal slam wakaxadiii citbaan binu maali xadii citbaan binu mali muxuu asaguna nabiga calayh salaam aayad qur-aan soo qaatay yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigii ka baqa buu ilahay leeyahy alladii rabbigii khalaqakum inaga abuuray min nafsin waaxida hal naf ah hal naf alle inaga abuuray dhammaantiin isku aabbaad tihiin wa jacala minha zawjaha buu haddana ka abuuray oo xaawo isku hooyo isku aabbay dadkao dhan yihiin dadkao dhan maxay noqdeen isku aabbay isku hooyo aadam iyo xaawa laga soo wada jeedaa aayaddaasu ku dul akhriyay nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaa aakhir ilaaya laga gaaro in allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waa alle ina ilaalinaayo ina dhowraayo ina fiirinaayo oo arrimihiinna isha ku haya wey waa inaan abaal marin doonaa aayaddaasuu akhriyey suuratu nisa walaayatu alatii aayaddiina waa akhriyey nabigu fi lxashri suurat lxashri ku jirtay oo ayaduna ittaquu llaha yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad wattaquu llah ah, ilaahay ka cabsada oo naf waxay berri u hormarsatay ha fiiriso berri waa qiyaamaha waa aakhara berri la dhahaa adduunka maanta maalintan waa adduun berrina waa aakharo bal waxaad hormarsatay berri way dhowdahaye qof walbaba ha fiiriyo oo ha isweydiiyo aayadahaas ku dul ahriyay nabig alai slam waxaa la dhahaa xusnu mawcidatu nabiy sala allah aleh wasalam wacdiga nabiga wanaaggiisa waxaa ka mid ahaa inuu dadka ku wacdiyo aayado qur'aana qur-aanka ilan waa akbar waacid waa afdal waacid wax wax lagu wacdiyo waxaa ugu fadli badan qur'aanka kariimka yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum buu ilahi leh xagg alla waxaa inaga yimid mawcido iyo wacdi yaa xagga rabbi inaga yimid waa qur'aanka kariimka ah aayadahaas ku dul akhriya xadiidka waxaa laga qaadanayaa in khudbatulxaajada xadiid cabdillahi bn mascuud ee axmed iyo sunanka ay soo saareen inuuna mar walba nabiga calay slam uuna soo qaadan jirin ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruhu khudbadaas mar walba nabiga ma soo qaadan jirin mararka qaar waa ka tegi jiray oo khudbooyin kale iyo istiftaax iyo muqadimaad kale u isticmaali jiray ka haadihi sida tanoo kale waa iska bannaanta tasadaqa rajulun nin ha sadaqaysto min diinaarihi diinaarkiisa ninkii lacagtiisu ay diinaar tahay min dirhamihi dirhamkiisa fidadiisa ninkii lacagtiisa fidda tahay min thawbihi dharkiisa ninkii dhar haysta dheeraad ah min saaci burrihi suuskiisa burkahaa min saaci tamrihi suus timira ninka haysta raashin qof walba wuxuu heli karo xataa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi walow bishiqi tamra timir jeexeedba allah ka dhige qof kasta oo meesha jooga ha ka qayb qaato ha mushaarakeeyo inta ugu yar ee uu ku mushaarakeyn karo timir jeexeedba allah ka dhige waxaa la sadaqaysta uu nabig alayh salatu wasalaam fadhi ma yaallo duruuf adag baa dhacday baahi daran baa jirta gaajaa jirta abaar baa dhacday qof walba wixii aad baxsan kartoad ku darsan karto wax yarba allah ka dhigee ha oo la bax waa hadyigii nabiga sala allah aleh wasalam waa xaaladda hadda taagan waad ogtihiin abaartae socota ee muslimiintii ku habsatay ee dunyadu ay sii baaba'ayso qaarra baabaaday dadkiina uu khatar ku sugan yahay marka qof walbaba waa inuu dib iskugu laabto oo gurigiisa ku noqdo oo wixii tabar oo haaban karo iyo wixii qaylo oo uu diri karo iyo wixii shafeeco oo erga oo uu samayn karo iyo wixii baaqa oo uu diri karo qof walbaba waa inuu fadhiga iskaga kaco si raxmadda ilaahay loo helo haddaan isku naxariisanno tii ilaahay baa la helayaa subxaana wa tacaala waa imtixaan imtixaan wey kuwa ay ku dhacday in loo danqan oo dadku isku naxariisan iyo in kale ilahay imtixaankiisay ka mid tahay subxaana marka walow bishiqi tamra sida waxaad tusaysaa inuunan qofka uunan fiirin inuu dadka tujaarta iyo aqniyada iyo madaxda uun xaggaa uun indhaha ku taagin qof laga tegay miyaa jira walow bishiqi tamra timir jeexeed baa allah ka dhigee shilin baa allah ka dhigee qof walba uu ka qayb qaado saasay ka dhiganta qof walbaba ha ka qayb qaato qof walbana intay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ay tahay awooddiisa ayuu dareenka iyo waxa laga rabo ayay isaguna ka sii badan tahay oo ka sii weyn tahay oo qofkaan u naxariisan maanta dadka iyo dhibaatada haysata waa qof naxariis laawo ah oo aan allana ka baqaynin qaala fa jaa'a rajulun min alansaar nin reer ansaareedaa yimid hadduu nabigu hadlay saxaabadii marka waa la wada gilgishay markaaba waxaa isla markiiba booday nin reer ansaareeda waa la kala fudud yahay suratin buu la yimid ah, suruu la yimid ah, kiishad kiishad dahab iyo fidbo ah ayuu la yimid kaadad sigtay kafuu sacabkiisu tacjizu canaa inay ka cajisto oo gacantiisaba ay wadi weyda ku dhowaatay bal qad cajizad ubay ka cajistay oo waa qaadi la'yahay ah, sura qandi dhan ama kiisho dhan oo dahab ah ayuu soo qaaday gurigiisa kala soo booday qaala wuxuu yidhi marka asagii hadduu bilaabo oo booday dadkii kalena waa ku daydeen uma tataabaca annaas dadkii baa isra raacay xataa ra'aytu waxaan arkay buu leey saxaabigu kawmayna laba karoor oo min dacaamin raashina wa hiyaabin iyo dhar ah lacagtiina waa la socotaa ogow suradiiba waa ka mida ah. lacagtiina waa la socotaa laakiin waxaa ka muuqaal badan lacagto raashin iyo dhar marka la soo dirbaba karoor bay noqonayaan wax badan oo muuqda yaa dirba masaajidka la tuuray guryihii baa lagu yaacay markaasaa maxaa raashina maxaa dhara maxaa mid walba wuxuu heli karin dadkaana waa dad hadda dharku ku yaraa oo raashinka ku yaraa ogow laakiin waxay hayeen ay haysteen haaban gareen ayay la soo ordeen qofka ugu faqiirsan innaga iyo ayaga ayaa isku dhigmi dayib xataa ra'aytu waxaan arkay wajha rasuulillaah nabiga wejigiisii bedellaa ee murugtu ay dabooshay oo waxaan arkay isla markiiba haddana isbeddel ku dhacay yatahallalu asagoo iftiimaaya oo nuuri kaannahu asagood moodo mudahabatun aad moodo ay fidatun muطallaa bidahab fido lagu maaragtay la mariyey dahab la mariyey ayaad mooddaa nabiga alayh isalaatu wasalaam wejigiisi dhalaalka wejigiisuu isku bedelay faqaala rasuulu lahi sal waa farxay oo murugtii horena waxay ahayd baahidu ka murgay haddana haddii wixii la qaaday oo walaalihii wax la siiyey waa ku farxaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam kaljasad alwaaxid waay faqaala wuxuu yidhi rasuulu llah nabiga calayhi salaam ninkii jideeya fi lislaami islaamka gudihiisa sunnatan sunno xasanatan wanaagsan falahu wuxuu leeyahay mankaa bilaabay ajruhaa sunnadaas uu bilaabay ajirkeeda wa ajru man qof ajirkiisna waa leeyahay camila ku camalfalay bihaa sunnadii uu la yimid bacdahu gadaashiis min hayri an yanqusa asagoo nusqaaminaynin min ujuurihim dadkii ku raacay ajirkoodii shay un waxba ka nusqaaminaynin waman sanna fi lislaam islaamka gudihiisa qofkii min ayri an yanqusa min ujuurihim wya uuna nusqaamaynin hay waxba uuna ka nusqaamaynin waman sana fi lislaam islaamka gudihiisa qofkii jideeya oo bilaaba ama maxuuha dhaqaajiya sunatan sunna sayi'atan xun buu la yimid kaana calayh korkiisa waxaa ahaaday wisruha dembigeeda wa wasru man qof dembigii camila biha ku camalfalay min bacdi gadaashiisa min hayri an yanqusa wixii uuna nusqaamaynin min awsaarihim dunuubtooda shay waxba xadiidkan man sanna fi lislaami sunnatan xasana laba macno oo saxiixana waa leeyahay macno faasid oo baatil ahoo dadka qaar ahlulahwaa walbidac ay deliishadaanna waa waa jiraan labada macno ee saxda waxaa weeyaan man sanna fi lislaam bimacnaa camila wa abbaqa man sanna waxaa weeyaan bimacna alcamal ninkii ku camalfala oo tadbiiqiya laa tashriican tashriic iyo jideen iyo wax asaga uu la yimid ma ahee wax jiray oo shareecadu ay jidaysay man sanna qofkii ku camal falo oo tadbiiqiyo wey fi sunnata xasana saa waxaa u daliil ah in sadaqa la bixiyo nabigaa ku boorriyey dadkii oo aayado qur'aan u akhriyey oo hadalkiisiibuu ku xoojiyey calayhi salaatu wasalaam sunno marka qadiimo oo sunno aan jirin oo hadda la nooleeyey ma ahee wax jiro oo sharciga qur-aanka sunnada ku sugan bahay sadaqa in la bixiyo maxaa cusub marka waxaa cusub altabiiqu watanfiid in la dabaqoo lagu camal falay nin baa bilaabay marka oo bilowgii amarkii iyo awaamirtii lisamray in wax la bixiyo ku dhaqankeedii nin baa bilaabay marka wax jiray oo diinaha oo lagu dhaqmo oo la jid mxuu aha la tanfiidiyo oo la fuliyo hadda loo wadaa mansanna xadiidka sababulwuruudkiisa saasuu ahaa sababulwuruudka xadiidka waxaa macnaha kale waxa weeyaan man sanna sunatan man axyaa sunnatan mayita sunno dhimatay oo dadku ay iskagaba tageen oo la iloobay oo la aqoonin qofkii soo nooleeya oo ku dhaqma ayaduna waxaa weeye waa lagu fasira xadiidkan taana waxaa lagu camal lagula dariishanayaa ficlu ah, cumar radi allahu canhu cumar bnu khaaab salaaddii taraawiixda xilligii nabiga la tukaday saddex habeen kadib nabigu wuxuu ka baqay in lagu farad yeelo wuxuu yidhi guryihiina iskaga tukada xilligii nabiga intuu noolaayi dambe abubakar jamaca laguma tukanin furaadaa iyo laba labalaba iyo saddex baa loo tukan jiray jamaaco weyn ma jirin cumar radi allaahu canhu baa dib u soo nooleeyey tamiimudaari iyo ubay binu kacab baa labadaas u kala qaybiyey raggii haweenkii jamaaca la tukaday kow iyo toban ragcadood kamaa fii muwaa ayaa la tukaday taas marka macnaheedu maxay tahay ixyaa sunna sunna jiri jirtay xilligii nabiga laakiin muddo xogow eh, laga maqnaa ayuu dib u soo nooleeyey taana waxaa weeyaan waa miduu lahaa nicma bidcatu haadihi yani shay waa bidca luqawiya maalmahan waxaa lala imaaninoo dadka qaar ay iska bayiloobeen oo dib loo nooleeyo nicmo wey taas waa tafsiirka labaad weeyaan tafsiirka saddexaad ee mamnuucah la ogoleen waxaa weeye in man sanna fi lislaami sunnatan xasana lagu fasiro altashriic waalibtidaac in wax cusub qofka uu la yimaado oo yidha istixsaan anigaa ila qumanaatay wanaag baan u aragnaa marka waa shay bidca oon shareecada iyo diinta aan ku jirin qof uu tuu samaysto uu usoo deliishaday xadiidka u yaraha man sana fi lislaami sunatan xasana sunno xasana wey oo loo qaybiyo bidcadii shantii axkaamu takliifkeed ee la yihahdo bidca waajibaa jirto mid sunnaa jirtooo mid xaaraam iyo mid kalaahiya mid mubaaxaa jirta la yidhaahdo culamo badan baa sidaa ku tagay laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeya khudbooyinkii nabiga mar walba uu ku khudbayn jiray ee uuna ka tegin wa kullu bidcatin dalaala tana hortaagan hal mara lagama hayo isagoo bidco kala qaaday ama midbaa xasana a yidhi wa kullu bidcatin dalaala buu nabigu khudbadiisa ku bilaabi jiray ahamiyada uu sinaayana tusaysaa nabiga calayi salaam inaysan jirin bidco xasana oo bidco dhanba iyo dalaal iyo baadi tahay kulludan waad garanaysaa min bay ka mid tahay bal hiya umu lkuliyaat umu bay um u tahay marka arrintaa looma daliishan karo wixii shareecadan ay ogoshahay keliya unbaa lala imaan karaaye wax qofka uu la yimid isaga oo shareecaduba aynan ogolayn ayna jidaynin bidcaa la yidhaahdaa bidcadoo dhanna waa dalaal iyo baadi weeyaan lamana ogolo calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaajid waa nabiga alai salaam lahaa tamasukun biha wacaduu calayha binawaajid ku dhega wa iyaakum muxdathaat alumuur waxa bidcadee gadaa lagala yimid iska ilaaliya ha qaadaninayo ee qurux iyo wanaag ha u arkinayaan inii macaanaynin xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana abu saamaxa وxadثna cubaydاللahi بن mعاad العنbري qال xadثna أbي qاla جamيعا xadثna شhعبة xadثnii cwn بن أbi جuxayfa qaal samictu الmنdir iبna jrيirin can abihi jrيir qaala wuxuu yidhi kunaa cinda rasuuli الlah nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam agtiisaan joognay sadra nahaari maalinta niskeeda hore bimili xadiidi ibni jacfar wa fii xadiidi mucaadi min aziyaada waxaa ku jirto ziyaada qaal uma salla duhra buu tukaday uma khadaba oo khudbay sadra nahaar haddii la yidhi aadaanka dhaca sadru nahaar waa duhr marka waa min baabi tawdiic wa taakiid oo lagu caddeeyey qaala xadaanii cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri wa abu kaamil aljaxdari wa muxamed bni cabdilmalik alumawi qaaluu xadaanaa abu cawaanata alwadaxwe can cabdilmalik ibni cumayr can almundir ibni jariirin can abiihi jariir bni cabdillaahi albajali radia allahu canhu qaal kuntu jaalisan waxaan fadhiyay cinda anabiy nabi agtiisa calayi salaam faataahu qowmun baa u yidhi mujtahaminimaar go-ayaashii luqunta ka ritay iyo gubbistayaashii wasaaqu lxadiida biqisatii wa fiihi fasalla duhran uma sacida mimbaran mimbar buu nabigu fuulay saqiiran yar faxamid allah ilahay buu ku xamdiya waatana calayh allahu ammaanay uma qaal amaa bacdu xamdiga alle iyo horaha kadib faina allaha anzla fii kitaabih ilahay kitaabkiisa wuxuu ku soo dejiyey yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kaiira wanisa wtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bihi wاlarxaam waka shaahidka wاlarxaam waa reer mudar waa walaalihiin riximkii ilaahay uu yidhi ilaahayna ka cabsada riximkana alla ooga baqa oo hagoonino xidhiidhiya riximkii way waxa maanta soo daatay baahan abaartu ay ku dhacday qaala xadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana jariir can acmash can muusa bn cabdillahi bn yaziid abiduxa can cabdiraxmaan bn hilaal alcabsiy can jariir bn cabdillahi albajariy qaal jaa waxaa yimid naasun dad min alcaraabi reerbaadiyaa ilaa rasuulillah nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam calayhim asuufu dhar suufoos mutawaadica oo waliba ku yar ayay madaxa ka riteen cawradaun ku qariyey faraa xaalihim xaaladoodaas foosha xun ee dhibaatada ee duruufta iyo busaaradda haysata ayuu nabigu arkay qad asaabatu inay ku dhacday xaajatun xaajo ayuu ka arkay wejigoodii iyo muuqaalkoodii qofka baahan ee gooman waa ka muuqan fadakara bimacna xadiidihim baabun wuxuu ku saabsan yahay alxamlu in la xamaasho alxamlu ujra ujro in lagu xamaasho qofku intuu xamaasho ujro uu saa ku qaato yatasadaqu bihaa ujradii uu soo helay ee xooggiisa ku soo helay iyo kabarwadii xooggiisa ku soo helay uu yatasadaqu bihaa wax ka sadaqaysto wixii yaraayo isagoo xooggiisa dhididkiisa ah ayuu waxna ka cuna waxna ka sadaqaysta wanahyu shadiid aad waxaa la iskaga reebayaa can tanqiisi ilmutasadiq qofka wax sadaqaysanaayo biqaliilin in yar qofka ku soo darsaday sadaqadii la aruurinaayo ama la bixinaayey in la nusqaamiyo laisqandhuufto oo la yidhaha kan wuxuu meesha la soo shirtagay fiiri wuxuu bixiyey fiiri waxa maxay dari muxuu rabaa in la yidhaahdo oo dadkii la xanto wax laga sheego arrintaana nahyi shadiidoo adag baa ku soo arooray sifa xun weeye munaafiqiin baa lagu ceebeeyey oo lagu canaantay xaddaana yaxya binu maciin abu zakariya qaala xadaana qundar maxamed binu jacfar qaala xadaana shucba xaa waxaddaanii bishr bnu khaalid walafdilah akhbarana muxamed yani ibnu jacfarin can shucbata bni xajaajin can sulaymaan can abi waa'il shaqiiq can abi mascuudin qaala wuxuu yidhi umirnaa waxaanana amray bisadaqa sadaqadii baa amro wardada wax la baxa saxaabaduna markay amarkii ilaahay maqlaan min walba inuu qaybtiisa ka galo ayay jeclaan jireen oo qofna uuna ka hadhin qaala kunnaa nuxaamil dadkii fuqaradahaa iyo dadkii muxuu ahaa iska joogay masjidka nebiga ehe dalabatulcilmigahaa ee asxaabu sufadahaa xataa suuqi bay galeen nuxaamilu waa soo xamaaleen qaala fatasadaqa abuu caqiil abuu caqiil nin la yidhaahdo binisfi saacin suus niskeed buu keenay wax koobo iyo wax saas oo raashina ayuu ku soo daray sadaqadii lagu baaqay in la bixiyo qaala wajaa insaanun nin kalena wuxuu la yimid bishayin akara minhu wax ka fara badan buu keenay oo raashin fiican ayuu soo dhigay dhibaba tabartii iyo taagtiis wey faqaala almunaafiquun munaafiqiin baa masaajidka dhex fadhidaan shaqadooda iyagu waxaa weeyaan waa ulamsi iyo cay iyo cana iyo muxuu aha xan wey iyo inay dadka muslimiinta ka raaracaan oy ka laadlaadaan oo ka sheegaan munaafiqiintii baa isku iljabiyey waxay dhaheen in allaha ilaahay la laqaniyun waa ka deeqtooma can sadaqati haada kan waxa yar la soo orday sadaqadeeha koobo raashina waxiisa ilahay waa ka deeqtooma looma baahno wamaa facala haada alaakhar kii kan la kama baxsanin kan xoolaha badan la yimidna wax kale oo ma samaynayo ilaa riyaa istusus wey ha lagaa arko iyo ha lagaa maqlo iyo ninkii hebela ah wuxuu maanta keenay ma maqasheen ujeeddadaasuu leeyahay oo alla dartii kama aha wax ka badbaaday marka maleh carabkoodii wax ka badbaaday maleh kanna hadduu tabartiis uu meesha la yimid oo uu khayrka ka qayb qaatay inta tabartiiseed kana uu wax wanaagsan maxaa dembi oo dhibaato uu keenay kanna wax fara badan hadduu keenay qalbigiisa ayaa ku jira inuu ilaahay dartii u jeedo ayaa asal ah oo ikhlaasii alla dartii ay ka tahay in la yidhaahdo waa riyaa iyo sumca iyo isu sus weeye arrintaa iyadaa arrin bannaan ma aha ah, xataa mararka qaar in tacriid la sameeya ma bannaana qofkii qof wax bixiyey inaad tidhaahdo maalan ikhlaas allah kuu arsuqo meesha ma soo geli karto maxaa ikhlaaskiisa adiga faraha kuu geliyey ikhlaaskiisa maxaa adig faraha kuu geliyey mukhlis weeyaan oo muslim weeyaan waxbuu sadaqaysanayaa ah, qofka asal waxaa u ah wixii camaloo saalixo qofka uu samaynayo inuu alla darti u bixinayo asala qalbigiisana ilaahay baa ku jira afalaa shaqta qalbahu ninkii saxaabiga waa kii lagu yidhi qalbigiisa maadaad sheexay ninkan wuxuu aaminsan yahi marka munaafiqiin waa laga badbaadi waaye ilahay saa darteed bu wuxuu yidhi humulcaduwu faxdur cadow weeyaana ka degtoonow fanasalad waxaa soo degtay aladiina yalmizuun suurad meeshan oo cajiib ah oo suurat alfaadixa la yidhaahdo oo tallaabada iyo fartee qaadaanba aayad ku soo degi suuradda ayada suuratu tawba la yidhahdo baraa ayaa si fiican lagu afqeeyey waa lagu asqeeyey burseen baa la saaray far wax qaadana waa ilaahay ka yaabaanba in hebel la dhahaba waminhum waminhum waminhum sida ugu hay alladiina baa ka mida kuwii yalmizuuna almutawiciina kuwa mutatawiciinta ah ee wax sadaqaysanaya ee min almu'miniina mu'miniinta ah fi sadaqaati sadaqada tatawucaya kuwa xamanaya ee nusqaaminaya ee wax ka sheegaya lamzi waaladiina iyo kuwa laa yajiduuna aan helayna waxay bixiyaan ilaa juhdahum ayaga juhdigoodii mashaqa daran iyo xamaal waxay ku saheleen mooyaan wax kaleba aan heli karin wixii ay bixiyeenna ku ceebeen kuwa ayaga fayaskharuuna minhum ku jeeseesi sakhiir allahu min ilahi ba ayagana ku jeeseesi doonaa layidhi maantay ku qosqoslayaen muslimiintee ayagana maalintaasa qiyaamaha lagu qosqosi doonaa falyowma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun muminiinta maalintaasay ku qosli doonaan gaaladii iyo munaafiqiin walam yalfad walam yalfid bishrun ninka la yidhaahdo bishr ibnu khaalid ee sheekhu muslima isagu kuma hadlin kuma dhawaaqin bimuawiiin bilmuawiciin ah, ma sheegin qala xadaanii moxamed bn bashaar qala xadaana saciid bn rabic xadaanii isxaaq bn mansuur akhbarana abu daawuud kilaahumaa can shucba bihada isnaad wa fi xadiidi saciid bn rabici qaala kuna nuxamil calaa duhuurina dhabarkaanaan kusoo xamaalan jiray waxay dhabar kusoo xamaasheen iyo haddana ilahay ku aqoonsanayeenoo aakhare ay wax u sadaqaysanayeen oo bixinayeen baabun fadli maniixa fadligeeda ayuu ku saabsan yahay wallah aclam wabila towfiiq sala allah waslama ala nabiyina moxamed